asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo soddonaad ee kitaabka kitaab tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab m ama bacdu qaala almualifu raximah llahu tacaala laa yuqaalu assalaamu cala allah wuxuu leeyahay lama yidhaahdo salaam ilaahay dushiisa ha ahaato sidaa lama yidhaahdo baabkan iyo baabkii hore xidhiirka ka dhexeeya waxa weeye baabkii hore ilahay buu subxaana watacaala sifaad u sugayey sifaatu lkamaal iyo asmaa lxusna ayuu ilaahay u sugayey subxaana wa baabkana waxa weeye waxaala wixii meel kaga dhaca ah oo ilaahay aan u qalmin subxaana wa ku haboonay ayuu diidaya macnaha saas macnaha marka waa ihbaatu lkamaal wa nafyu naqsi waay waxaala wixii naqsi iyo kala dhimanaan iyo ceeb ku tusay oo ilaahay laga agriye subxaana watacaala baabkana mar kusaabsan marka lama yidhaahdo assalaamu cala allah nabadgelyo ilaahay dushiisa ha ahaato macnaha ceebta iyo aafooyinka oo laga nabad galo ilaahay dushiisa ha ahaato lama yidhaahdo maxaa yeelay oon loo dhihin waxaan loo dhihin waa inoo imaan doontaa insha allah tacala fi saxiixi saxiixa waa kusoo arooray xadiid saxiixa xadiidka bukhaari muslim oo wariyey cani bni mascuudin baa laga warinaya radia allahu canhu qaala inuu yihi kunnaa waxaan ahayn idaa kunna haddaanu nahay maca nabiy sal lay slm nabiga la jirankiisa fi salaati salaada dhexeeda markaanu ku jirno nebiguna uu nala joogo waxaanu nahay buu yihi qulnaa kuwa yidhaahdaan ahayn asalaamu cala allahi min cibaadihi assalaamu nabadgeliyo cala allahi alla dushi ha ahaato min cibaadihi addoommadiisa xaggoodana ha ka ahaato ama min cibaadihi addoommadiisa xaggooda ka ahaatay assalaamu nabadgeliyo calaa fulaanin hebel dushii ha ahaato wa fulaani iyo hebel hebel iyo hebelna nabadgeliyo ha gaadho fa qaala nabiyu sal ly sl nabigaa wuxuu yihi laa ha hadhihina assalaamu cala allahi hadhihina maxaa yeelay faina allaha alle huwa isaga ayaa assalaamu isagaaba salaam ah isagaaba magacaalamo tilmaantaa wuxuu ku tilmaaman yahayba sidaa daraaddeed dushiisa ha ahaato hadhihina buu nabigu uhi salawatullahi wasalaamu caleyh macneed waxa weeye ilaahay dushii waagii hore ee waxyigu markuu degayo nabiga ay la joogeen salawatulli wasalaamu caleyh atixiyaadka intaan si fiican loo barin ayay sidan u atixiyaadsan jireen ama hadalkanay odhan jireen yani ilaahay dushiisa nabadgelyo addoommadiisa ka tag ka tagtay dushay ilaahay dushiisa ha ahaato saasay odhan jireen hadal noocaas oo kale macnihiisu yahay markaasay makhluuqaadkii salaamay jireen oo dhihi jireen assalaamu calaa fulan calaa matala jibriil assalaamu calaa mikaail assalaamu calaa israafiil assalaamu calaa fulan saasay islaami jireen macnaha yani assalaamu calaa rasuuli illah mid mid bay u islaami jireen marka nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi salaamtan dheer ay daba dhigayaanna waa la bedelay oo nebigu wuxuu baray atixiyadku baray talabaadna wixii khalada ku jiray baa laga saxay oo ah ilaahay oo subxaana watacala la yidhaahdo nabadgelyo dushiisa ahaato arrintaa waa la diiday iyada waa laga saaray sababta loo diidayna waxa weeye waa wixii waa duco wey ducada marka ilaahay looma ducayo subxaana watacaala isagaa la baryaayo looma ducayo ale addoommadiisa waa ka kaaftoomaa ilaahay subxaana watacaala addoommada nabadgelyo ka timid ilaahay dushiisa ha ahaato waxaa kaloo ka muuqanaysa hadalka noocaas in uu ilaahay subxaana watacaala uu dhiman yahay uusan dhamaystirnayn maxaa yeelay yani waxaa loo duceeyaay oo looga duceeyaa aafa looga duceeyaa ama kala dhimanaan looga duceeyaa meel aqbali karta kala dhimanaanshaha iyo aafada aqbali karta saas waa inay suurtagal tahay laakiin meel aan aqbali karayniba ducada looga ducaynaya waa laqwi macna waa waxaan faa'iida lahayn waxay soo baxaysa marka oo uu lafdigu faa'iideynayaa in ilaahay subxaana watacaala uu aqbali karo naqsi inuu aqbali karo kala dhimalaan inuu aqbali karo xaashaa tacaala allahu camaa yaquuluun ilaahay subxaana watacaala waa ka sarreeya wa subxaana laakiin hadalku wuxuu faa'iideynayaa inay dhici karto ilaahay subxaana watacaala inay aafo ku dhacdo inuu naqsi haleelo sidaa daraaddeed in looga duceeyo inay lagaa maarmaanta fahamkaa xun baa meesha kasoo bixi kara saas daraaddeed ilaahay subxaana watacala isaga alsalaam magacyihiisa ay tahay salaamkuu ka yahay waana ceeb iyo wax alla wixii naqsiya iyo aafo oo dhanna rabbi subxaana watacaala isagaaba gacanta ku haya marka ma haleesho marka ilaahay subxaana watacaala isagaa magaca leh saaha dhihin waxbaha u ducaynina wey maanaha fi saxiixi saxiixa waxaa kusoo aroray can mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kunnaa waxaan ahayn idaa kunnaa haddaan nahay maca nabi sal ly sl nabiga la jirankiisa fi salaati salaada dhexeeda markaan ku jirno nabigana aan la joogno waxaanu ahayn qulnaa kuwa yidhi hadaanu ahay assalaamu cala allahi nabadgelyo alla dushii ha ahaato min cibaadii addoommadiisa nabadgelyadaas oo ka timid nabadgelya addoommada ilahay ka tagtay dushiisa ha ahaato assalaamu nabadgelyo calaa fulanin wa fulan fulan intaa wa fulan riwaayo kalaa fasirtayo waxaan dhihi jira asalaamu calaa jibriil asalaamu calaa mikaail asalaamu calaa rasuuli lah dhihi jira marka asalaamu calaa fulanin hebel dushiisa ha ahaatay odhan jira nabadgelyo wa fulanin iyo hebel faqaala nabiyu sal lay sl nabiga wuxuu yihi laa taqulu hadhihina asalaamu cala allah taas ka daaya maxaa yili hadalkaas waxbuu kutusi fahm xun buu faa'iideynaya macana faina allaha alle huwa isaga ayaa asalaamu isagaa la salaam allahuma anta asalaamu wa minka asalaamu waa kii nabigu dhihi jiray sal la alay slam yani ilaahu adaa salaam ah oo magacaas magacyadaadu ka mid yahay sifada salaamadaana adaa iska leh midda labaadna wax alla wixii ceeb ka nabadgashan ama aaba ka nabadgashanna adigaa ka nabadgeliyey saas way maanaa adaa ka nabadgeliyey marka salaam iyo nabadgelyo dhanna xaggaaga ka timaadaa adigaana ku tilmaaman magacaana adaa iska leh saasa laga wadaa fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxa weeye tafsiru salaam salaamtii oo la fasiro yani waa ismi magaciisu uu yahay assaalimu min kuli caybin wa saasaa laga wadaa ciddii ka nabad gashanayd oo ka hufnayd ceeb walba iyo dhimanaan walba athaaniyatu masalada labaad waxa weeye anahu salaamkaasi taxiyatun waa yani hadal kelimo laysku salaamo waay kelimo laysku salaamo wey athaalithatu masalada saddexaad waxa weeye anaha iyadu laa tasluxu uma haboono lilahi ilahay uma haboono ilahay in loogu duceeyo ama lagu salaamo ma aha maxaa yeelay macnahay faa'iideyn baa xun haddii ilaahay subxaana watacaala loo tiri way macnaha oo ilaahay in lagu salaamo ama loogu daceeyo yani waxa wey laysku dayo taasaa manaha macna xun baa ka dhalanay araabicatu masalada afraad waxa weeyaan alcillatu fi dalika sababka arrinkaa ku dhex jira loo diiday muxuu yahay sababka loo yidhi hadhiyina assalaamu cala allah sababka waa la sheegiyo cillada waxa weeyaan liana allah huwa asalaam waay ilahay isagaaba salaam marka maadaama magaiis magaca uu leeyahy sifada salaamadana uuba ku tilmaamaya yani waxa weyaan salaamtii iyo nabadgelyadii timaadana xaggiisa ay ka timaado haddii markaasi waxa weye in aada u ducaysaani macno xun baa soo bixi sidaa daraaddeed daaya wey alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye tacliimuhum baritaankooda nabigu uu baray sal alay wasalam ataxiyata salaamtii ayuu baray allatii taxiyadaasoo tasluxu lilahi ilaahay u haboon hadalkii waxoogaa yaro qalloocsanaa markuu nabigu u diiday sal alay waslam hadal ugu haboon buu booskii ugu bedelay oo waxa uu baray nabigu sal alay waslam ataxiyaatu lilahi wsalawaatu wاayibaat taasuu nabigu baray sal alay waslam yani asalaamu alayka ayuha nabiy waraxmat llahi wabarakaatu waraxmat llah asalaamu alayna wacala cibaadi illahi اsaalixiin marka intaasaaba lagu ururiyey ilaahay marka salaamta u haboon ee u qalanta waxa weeye ataxiyaatu lilaahi wsalawaatu alayibaat ama ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu aayibaatu lilah labaduba way soo aroortay macnaha taasaa ilahay u qalanta rasuulkiisa ood waa ta ku xigta wa oo ducaa addoommadii oo dhan oo isku duuduubanoo hebel iyo hebel aynaan kala dhihinna ta ku xigta wa tawxiidka marka laga dambeysay saasuu ilahay baray iyuu nabigu baray sal lay slam saxaabada tii hore marka loo diiday khaldanayd baabu qawli allahuma kfir lii in shita wuxuu baab u yahay odhaahda uu addoonku dhaho ama dadka qaarkii ay yidhaahdaan ilaahu ii dhaaf oo ii dembi dhaaf haddaad rabto ilah haddaad doonayso ii dembi dhaaf saas oo la dhaho ayuu baab u yahay baabu qawli man cid odhahdii ayuu baab u yahay uu yidhi allahuma qfir lii allow ii dhaaf dembigaan galay ii dhaaf in shi'ta haddaad doonto hadalkaas ma fiican yahay mise ma fiicna ma banaan yahay mise ma banaana ma banaana sida xadiidka ka muuqata fi saxiixi saxiixa waxaa ku arooray xadiidka saxiixa waxaa kusoo arooray bukhaari muslim ay warinayaan can abi hurayrata abu hurayra laga warinaya ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi laa yaqul yuusan odhanin axadukum midkiin allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf in shi'ta haddaad rabto haddaad doonaysa ilahu ii dhaaf allahuma arxamnii ilaahu ii naxariiso in shi'ta haddaad doonto ha odhanina saa maxaa la doonaya haddii taa la diiday waxaa la doonaya liyaczim ilmas'alata codsiga iyo baryada ha gooyo oo ayuusan ku xidhin waxba yuusan ku xidhin maxaa yeele faina allaha alle laa mukriha lahu wax qasba ma laha ilahay wax qasbi kara subxaana watacaala ma uu jiro macnaa waxaa laga wadaa addoonku markuu ilaahay baryayo subxaana watacaala wax weydiisanayo qaababka uusan ilaahay inuu u baryo aan la rabin ama aan la ogolan waxaa ka mid a ah inuu yidhaahdo ilaahu haddaad doonayso ii dhaaf ii dembi dhaaf ilaahu haddaad doonayso ii naxariiso ilaahu haddaad doonayso waxaa isii inuu yidhahda lama rabo bacna sababka loo diidaya waxa weeye hadalkaas waxaa laga fahmayaa dhowr arrimoodba waa laga fahmaya oo xulxul ah midda koowaad weeyaan ruuxu waxoogaa la qasbi karo oo cid kaloo qasabta ay jirto ayaa hadalkaa lagu yidhahdaa haddaad rabta isii saas way maana haddaad doonayso kula quman tahay isi macnaheeda waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala ma waxaan la qumanayn oo uusan doonin uma bixiyaaba haddaad doonayso isi hadal macnaha waxa weeyaan ilaahay subxaana tacala ku haboon ma ah oo waxaa ka muuqata wix uusan doonaynin wax uusan doonaynin inay dhici karto in lagu qasto oo la marsiiyo fahamkaa iyo macnahaasina waa macno xun waay macnaha labaadi waxa weeye meesha laga fahmayo addoommada ayaa laga yaabaa markay wax bixinayaan in ay u bixiyaan ruuxan aad haddaad waxu diido ama hadhowta isaguna wax kuu diidaa haddaad waxu diido ama dhibaata kaa soo gaadhaa asagoo marka karaahaysanayo qalbigiisu raalli ku ahayn buu bixin wey mar badan bay addoomada dhacdaa laakiin allah subxaana watacaala addoommadiisana uma baahna oo hebel waad u baahan tahaye maanta ha qadinin siduusan berri kuu qadiyan ama maanta haddaad u diiddo wuu ku dacayday ama haddaad u diiddo dhib baa kaa soo gaadhay rabbi subxaana watacaala kuma jirto ma laha addoommadiisa waa ka kaaftoomana waana qani ilaahi subxaana watacaala yani maarmo wey addoommadiisa waa ka maarmo marka wax qasbi kara ilahi ma jiro subxaana watacaala ta labaad waxaa ka muuqataa haddaad doonto isii nin hadow yani waxa weeyaan baahidiisa muujsanayo ma haddaad doontana isii haddaad doontana hadeeyidiid sidaas way macana haddaad doontana isii haddaad doontana hadee iska hayso nin baahi muujisanahayo oo isdhiibay oo tadarucayo oo rafaadsan oo allihii wax ka doonahayaba ma tiida nin waxaa ta maarmaa way macana haddaad isiisana khayr haddaadan isiinin hade waxa weeyaan maa waa kaa maarmi karaa saasoo kalena waa laga fahmaya sidaa daraaddeed waxaa la doonaya ilahay haddaad waxa weydiisanaysa inaad tidhahdo ilaahu isi ilahu waxisi su-aal go-an oo aadan ilaahay mashiicadiisa iyo doonitaankiisa ku xidhin ayaa la doonaya macana waxaa soo aroortay nabiga sal alay aslam axaadiistiisa kusoo aroortay in uu yidhi mid idinka idinka mid a ah, geelida dalbin geelida dalbin oo yuusan ilaahu idildhin laakiin hadduu lagaa maarmaan ay tahay oo dhibaata ay qabsato oo ah, uu ku qasbanaado inuu ilaahay weydiisto geeri ha yidhaahdo ilaahu hadday geeridu ii khayr badan tahay idil haddii ay noloshu ii khayr badan tahay noole marka mashiicadii ilaahay iyo doonitaankiisa soo laguma xidhin waxay kaga gedisan tahay taasi ilaahay baad leedahay anugu maslaxada iyo danta ma garanahaye ise meesha iigu jirte ilaahu meeshii dantii maslaxadii ugu jirtay mari baa ka gedisantaa marka tanina waxa weeyaan haddaad doontana isii haddaad doontana iidii marka islaba macno isku mid a maaha istikaarada iyadana la istikaarada la mid ruuxu ilaahay uu yani waxa weya khayr weydiisanayo oo arrin uu doonayo inuu ilaahay subxaana watacaala uu kala tashado yani waa la ducaystaa waa la dukadaa ilaahu haddii aada og tahay in ay shaygani ii khayr badan yahay ii qadar haddaad og tahay inuu shaygani sharci yahayna igaran mari macnaheedu waxa weeye anigu waxba ma garanahayo mustaqbalka waxay noqon doonto ilahu adaa igu ogey kolba sidii maslaxadu igu jirta imari wey taasi marka waa loo baahanya mar walba addoonku cajsigiisa iyo tabardaradiisa iyo cilmi xumadiisa iyo inuu qirto kadibna ilahay isu dhiibay subxana wa tacala waa loo baahanya taa iyada laakiin tala diidanya waxa weeye waxaad ilaahay weydiisanaysay inay kaa muuqato inaadan aadka u baahnayn inaadan aada bu ubaahnayn inay kaa muuqato taas way mid lasiiya mana marka su-aasha in la gooyo goynta waxaa laga wadaa liyaczim ilmas'alata inuusan tacliiqinin uusan mashiiaa ilaaha iyo wax kale ku xidhin addoommadaasaa loo adeegsadaa mana fi saxiixi saxiixa waxaa ku soo can abi hurayrata abu hurayran laga warinaya ana rasula lahi sal ly sl rasuulku qaala inuu yidhi laa yaqul yuusan odhanin axadikum midkiin yuusan dhihin allahuma kfir lii ilahu idhaaf in shiita haddaad doonto ilaah hadday kula qumanaato oo aada doonto ii dembi dhaaf macnaheeda haddayna kula qumaanina habay dembi dhaafi ma baahi badan ba uma qabi saas way macnaha macnahaasa laga fahmay allahuma arxamnii ilaahu ii naxariisayuusan dhihin in shi'ta haddaad doonto ee liyaczim ha gooyo almas'alata baryada ha gooyo oo muxuu dhihi allaahuma kfir lii allaahuma arxamnii saa ha yidhaha in shi'tada ha ka gooyo macnaha saasaa la rabaa faina allaha maxaa yeelay faina allaha alla laa mukriha wax qasbaay lahu isaga qasbaay ma jiro wax ilaahay qasbi karaan jirinba macana saas weeye oo rabbi subxaana watacaala addoommadiisa isagaa wax siiyo oo markuu wax siinayana qorshe isagu uu qorsheeyey dooritaankiisuu ku siiyaa amay wax kuu diidaan iyo amay wax kaaga yimaadaan iyo kuma bixiya ilahi wax subxana watacala marka wax qasbi kara ma jire hadalkaa meesha ka saara wey walimuslim muslim waxaa usugnaaday isaguna warinaya riwaayo kale oo uu leeyahay waliyucdim nabigu sal lay slam wuxu uhi waliyucdim ha weyneeyo alragbata doonitaanka uu doonayo in la siiyo waxaa weydiisanaya maxaa yeele faina allaha alle laa yucadimuhu lama weynaado shay-un waxba lama weynaado actaahu addoommadiisa uu siiye markaad isleedahay war waxan aada ruuxa weydiisanayso amay ku cuslaataa musan keri karin amuusan tabar u haynin ayaa waxaa la yidhaahdaa yani haddii aada awoodi karto isii hadday macnaa waxa wey aad ay kula kumanta hadday kula kumanta haddaad doonayso w maana haddaad doonayso macnaa waxaa laga fahmi karaa haddaad tabar u hayso haddaada tabar u hayninna hadday yani laa yukalif lahu nafsan laguma mashaqayn maayo laakiin haddaad uuniyo heli karto oo tabar u hayso ayaan kaa codsanayaa inaad hadalkaasina yani irxamnii in shita iyo acinii in shita iyo ikfirlii in shita iyo waa laga fahmaya ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu addoommadiisa siinayo oo bixinayo kumaba cuslaadaba oo iyadana fahamkaas meesha ma soo geli karay daalibkuu adduunka abuuray laga bilaabo makhluuqu uu urtiibka ah uu makaanka hooyada jiifay ilaa uu jannada ka gelayo ama naarta ka gelayo ilaahay subxaana watacaala nolol uu nooleystay buu ku nooleeyey nolol uu nooleeyey unbuu ku nool yahay oo waa ka nabiga xadiidka saxiixa ku odhanaya ilaahay midigtiisu way buuxdaa wax uu bixiyeyna ma nusqaabiso habeen iyo maalinba buu ilaahay bixinaya subxaana watacaala adoommadiisa siinaya wixii uu bixiyey laga soo bilaabo maalintii samaawaadkii dhulka uu abuuray maalinkaa laga soo bilaabo wixii uu bixiyey iyo waxa waxa uu hayay ee kaydadkiisa waaweyna waxba kama nusqaamin wax alla wax ay ka dhintay mid inta adduunku dhisnaa wuxuu bixinayay waxa ilaahay uu hayo subxaana watacaala waxba kama dhibin waxbana kama nusqaamin sidaa daraaddeed wax uu ilaahay bixinayo lama weynaado kumana cuslaadee ikfir lii inshita iyo raxamnii inshita meesha kuma jirta marka waa liyucdim ha weyneeyo arabata yani rajada hawey raqbada waxaa laga wadaa doonitaanka aada doonayso waxa aada rabto in siiyo waxa aada codsanayso in siiyo doonitaankaas ha kugu weynaado oo weynayso ee macnaha waxa weye oo su-aashaada rabbigaa weydiisanaysa iyo baahida aada muujisanayso wax weyn ka dhig wey macnaha ilahay waxyaalo waa weyn buu bixiyaa wax la weyna ma jiro ilahay bixintiisa subxana wa uu ku wen yahay maanaa waliyucdim arabata rabitaanka uu rabo in la siiyo wuxuu doonayo ha weyneeyo fa ina allaha alle laa yucaadimuhu lama weynaado shay waxba lama weynaado shaygaasu acaahu uu bixiyo adoomadiisa siiyey fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alula maslada koowaadi waxa weeye annahyu reebitaan layska reeba can ilistinaai yani soo reebid ama can ilistinaai tacliiq fi ducaai ducada la tacliiqiyo istina waxaa la yihahdaa hadalka oo wax laga soo reebo hadalka markaleeta la sheego haddana qayb laga soo reebo saasa la yidhahda halkan laakin wuxuu ka wada tacliiqii xadiid baada sheegay oo ah allahuma kfir lii in shita allahuma kfir lii markaa tidhi ilaahu ii dembi dhaaf waa hadal go-an markaasaa intaad ka daba tagtay waa waxaa tidhi in shita in shitadaasi marka hadalkiibay wax ka soo reebtay hadalkii baad kaga daba tagtay macana marka qaabkaas kaleeto oo la iska reebo ayaa xadiidka ku sugan athaaniyatu masalada labaad waxa wy bayaanu lcilati sababkii oo la cadeeyo fii dalika arrinkaas sababka loo diiday arrinkaas oo isagana la cadeeyo oo sababkaas muxuu yahay macno xun baa kusoo baxay macno xun oo macaanidaas xunka waxaa ka mid a ilaahay in la qasbi karo way kasoo bixi waxaa kaloo kasoo bixi karaysa ilaahay subxaana watacaala inuu waxyaalaha qaarkood bixintoodu inay ku weynaan karto ay ku adkaan karto ayadana way kasoo bixi waxaa kaloo kasoo bixi karaysa addoonka laftiisiina baahi badan ba inaysan qabin oo haddaad doonto haddaad doonto hadday kula kumanaato haddii haddii haddii inay meel soo baxo ayadana macnaha waxa waa kasoo baxaysa marka arrimahaas ku jira daraaddeed baa loo diiday afaalisatu masalada saddexaad waxa wey qawluhu nabiga odhahda yuri sal alay slam liyaczim ha gooyo almas'alata baryada ha gooyo yani waa inaad aada isu liido markaad ilaahay subxaana watacaala baryayso baahidaada iyo liidnaantaada iyo dulligaaga iyo kulli inaad muujisato oo ilahay hordhigto subxaana watacaala si ilahay subxaana watacaala uu kaaga aqbalo ducadaada saasaa la doonaya laakiin waxoogaa isla weynan iyo kibir iyo qab hadduu kugu jiro haddaad doodana isii haddaad doodana ii diid hadal nin baahan ma aha macana nin ilahay wax weydiisanaya hadalkii ma aha alraabicatu masalada afraad waxa wey icdaamu rabati yani rajada iyo dooritaanka oo la weyneeyo adoonku markuu wax weydiisanayo inuu arinkaa u weyneeyo alkhaamisatu masalada sanaad waxa wey altacliilu cilayn lihada alamri arrinkaa la cileeyo cilaynta waxaa laga wadaa sababkoo la sheega wey macana sababka keenay oo ah macnaha fainahu laa yucaadimuhu faina allaha laa yucaadimuhu shayun cataa ilahay wuxuu bixiye kuma weyne yani doonitaankaaga iyo rahbadaada weyneyso waxba ilaahay lama weyna subxana wa tacala bixintiisa baabu laa yuqaal laa yaqulu cabdii wa amatii wuxuu baab u yahay in uusan ruuxu dhahaynin cabdii wa amatii addoonkaygii iyo addoontaydii baabkan sheek wuxuu kaga hadlayaa alfaad iyo kelimooyin iyo ereyooyin loo isticmaalo addoommada addoommada macnaha waxaa la yidhahdaa waa dadka lagu soo qabsado jihaadka gaalada lagu soo qabta waay nolosha lagu qabto kuwaasaa waxaa ka furan dhowr nooc noolo in la laayo iyo in madax furasho inta laga qaato laska sii daayo iyo in la adoonsado oo laga dhigto shaqaalo laga dhigto oo muslimiinta ay adeegsadaan oo addoommadii la aqoon jiray oo kale oo sida xoolaha xoolahaaga oo kale marka ku noqonayaan oo gacanta gacantaaday gelayaan macnaha dadkii nooca ahaa marka alfaad loo adeegsa jiray iyo ereyooyin loo adeegsan jiray ayuu nabigu salawatulli wasalaamu aleyhi diidaya taasuu marka xadiidki yuu sheeku meesha ku sheegaya macna alfaada sababka loo diidayana waxa weeye ee sharcigu u diiday waa inoo imaan baabu laa yaquulu ma dhaho addoonkiisa markii uuu yeedhayo ama uu la hadlayo ama uu sheegayo ma dhaho cabdii wa amati kelimooyinka ma isticmaalo si saxiixa saxiixa waxaa ku arooray buhaari iyo muslim baa sidoo kale xadiidka wariyey waxaa ku soo arooray can abi hureyratana uu ka warinaya anna rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yidhi laa yaqul yuusan odhanin axadukum midkiin acim quudi rabbaka sayidkaaga quudi wadi u weyse rabbaka sayidkaaga u weyse walyaqul hase yidhaahdo sayidii wa mawlaaya rabbakadan loo isticmaalayo sayidka intuu joojiyo bedelkeed ha isticmaalo sayidii wa mawlaaya addoommadii baa marka lala hadlaya walaa yaqul yuusan odhanin axadukum midkiin oo sayidiyadii ka mid a ah, cabdii wa amatii addoonkaygii iyo addoontaydi yuusan dhihin muxuu dhihi walyaqul hase yidhaahdo fataaya wa fataati wa ghulaamii sahaystan fataaya addoonkaygi wa fataati addoontaydi wa ghulaamii addoonkaygi saha yidhahdo ibn buri salawatullah waslamu aleyh macnaheedu waxa weeye alfaadan ayaa qaarna waxaa isticmaalaa addoommada la leeyahay qaarna waxaa isticmaala sayidiyadoodii lahaa sayidyada leh ee gacantooda ay ku jiraan ayaa isticmaala sayidku markuu adoontii addoonkiisa u yeedhayo ama addoontiisa u yeedhayo waxaa la diidan yahay inuu yidhaahdo cabdii wa amatii saas yusabihin baa maxaa loo diidayaa waxaa loo diidayaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ayaa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi haweenkana waxaa la yidhahdaa amatullah ilaahay addoonkiisii iyo addoontii ilaahay haddii marka ilaahay addoommadiisiina loo isticmaalo kelimada la yidhaahdo cabdi iyo ama addoonkan yani sayidkan makhluuqa ah addoommadiisa markuu la hadlayana uu kelimaadkii laftoodii u isticmaalo oo uu yidhaahdo cabdii wa amatii uu yidhaahdo waxaa soo baxaysa ilaahay iyo sayidka sayidkan addoommada leh iyo allihii makhluuqaadka abuuray oo adeegsiga kelimooyinkaas la wadaajiyey adeegsiga kelimooyinkaas sayidkiina waa loo adeegsan addoommadiisii alla subxaana watacaala addoommadiisiina waa loo adeegsan adeegsigaasi marka kelimooyinka la adeegsanayaa waxaa ka muuqata in ay wadaagaan alla subxaana watacaala iyo sayidku inay wadaagaan macnahaasaa meesha ka soo baxay si macnaha looga fogaado marka kelimada la yidhahdo cabdi iyo sayid ilahay kelimada la yidhahdo cabdi iyo ama ilaahay addoomadiisa una loo isticmaalo laakiin addoommada sayidkani buu leeyahay isaga iyo addoommadiisaba ilahay bay addoommo u wada yihiin kelimaadka ayaa loo isticmaalin laha loo isticmaalo fataaya iyo fataati iyo hulaami kelimooyinkaa loo isticmaalo isticmaalka halkaa loo isticmaalo si loo kala duwo adoomada addoommada addoomada u ah yaani makhluuqa addoommada gacantooda ku jira iyo alla subxaana watacaala addoommadiisa si loo kala duwo xataa afka iyo carabka iyo kelimada loogu kala duwo saa ha loogu kala isticmaalo inaga agteena maadaama dee addoommaba aysan ka jirin yani taqriiban malahaan umalaynaya kala gedisnaanta male lakin luqada carabiga le luqada carabiga ayaa iskale oo luqadii dee sharciga ah ummadiina dee ay isticmaalaysa markaa sharciga kusoo degay marka iyagaa kale lahaa sidoo kale kan adoonka markuu sayidkiisa la hadlayo ha yidhaahdo sayidii waa mawlaaya ha yidhahdo sayidkaygii iyo kii i mawlaaya kii i xoreeyey wa yuusan kelimatu rabbi u adeegsanin rabbiga luqa ahaan waxyaalahay faaideysa waxaa kamid ah ay kutusto sayid waa loo adeegsadaa sayidka rabbi waa la yidhahda maalinka waxlehe gacantiisa ay ku jirtana rabbi waa la yidhahda ha kutusta macnaha isaga laakiin haddii sayidkii addoommadan lahaana rabbi la yidhaahdo markay u yeedhayaan ay yidhahdaan rabbi war rabbiga saa u yeel war rabbiga sidaa u samee allana marka subxaana watacaala macnaa waxa weeye ay u yeedhayaan ama ay la hadlayaan rabbi ay u isticmaalaan waxaa meesha ka soo baxday kelimada rabbi la yidhaah oo allada loo isticmaalay mid sayidoo makhluuqana loo isticmaalay kala duwa wey marka rabbi ilaahay ku gooniyaala kan makhluuqee sayidkaana waxaad u isticmaashaan haddaad addoommadii tihiin sayidii wa mawlaaya dhah hadalka xataa u kala duway macana waxaasaa loo leeyahay min baabi sabdi dalaaya waxaa laga hortegaya shirkigaa laga hortegi wadaajid ilaahay iyo adoomadiisa wax la wadaajeeyaa sideedaba laga hortegaya macana taasa aada looga taxadaraya maxaa yeelay afkii iyo carabkii iyo kelimooyinkiiba ilaahay iyo adoomadiisa yaa lagu wadaajin haddii la yidhi xataa macnahu saxa ahaado oo niyadu saxa ahaado oo qalbigu ha saxsanaado laakiin afkaaga waxaa ka soo baxaya waxaa ka muuqata wadaajin ilaah iyo adoomadiisa aada wax wadaajinaysa maadaama ay sidaas tahay si arinkaaba xididada lagu siiwo kelimooyinkaa ilahay keliya u adeegsada kelimooyinkaana sayidyada u adeegsada ha isku darina w mana saasaa laga wada laakiin luqa ahaan marka loola laabto luqa ahaan kuwana macnaha waa faa'iideeya kuwana macnaha waa faa'iideeya oo jaahiliyadii iyo carabtii addoommada markay u yeedhayaan waxay odhan jireen cabdi bay odhan jireen addoonka addoontana waxay odhan jireen abati bay dhihi abati bay dhihi jireen qur-aanka laftiisa saasuu isticmaalay qur-aanka laftiisa saasuu isticmaalay wankixu layaama hore min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraaa yugnihum allahu min fadlihi marka addoomana loo isticmaalay raggiina cibaad buu isticmaalay haweenkiina waxaa loo isticmaalay imaan waana lafdiga la diidan yahay wy maana oo xadiidku diiday marka afka laga fiican wy maana laga fiican saasaa macnaha la doonayaa waa laga fiicay marka luqa ahaan iyo isticmaalkoodii way u isticmaali jireen wayna faa'iideynaysaa kelimo kelimooyinku way faa'iideynayaan laakiin aadaab ahaan iyo sida quruxda badan iyo sida fiican ayaa laysbarayaa waxaana lagaga soo hortegayaa shirkiga inay muuqato oo afka muslimiinta ay ka muuqato wax kutusaya ilaahay iyo addoomadiisa wax la wadaajiyey haba yaraatee intaasaa laga cararaya macana waa inagii soo marnay laa yaqul axadukum maa shaa allahu washita shita saas maana yani wax alla wixii xataa kelimooyin ee kutusaya wadaajin ilahay iyo addoomadiisa wax la wadaajiyey iyo isgarabdhig laisgarab dhigay iyo wax laysugu daray kulli waa in laga dheeraaday w mana saasay macnaha yuu faa'ideynaya laa yaqul yuusan odhanin midkiin acim quudi rabbaka addoonkii baad la hadlaysaa markaad addoonkii la hadlaysaa waxaad doonaysaa inaad tidhaahdo war addoonyo sayidkaaga u adeego wax u qabo maxaad u adeegsani marka ha odhanin cabdi yani ah, sayidka markaad la hadlayso oo uu addoonku sayidkiisa la hadlayo hadhihin ama adigu markaad sayidka tilmaami rabto hadhihin acim quudi addoonyo rabbaka sayidkaaga quudi hadhihin wabdi u weysee rabbaka rabbigaa u weysee oo sayidkiiya macana kelimadaa rabbi ah ka daaya sayidiyada wey macana waa ku dhihina walyaqul ha yidhaahdo sayidii wa mawlaaya waxaa la doonaya inaad tidhaahdo acim sayidaka war sayidkaaga cunto sii wabdi mawlaaka ama sayidaka sayidkaaga u weysee oo meeshii rabbida sayid geliya ama mawlaa geliya macna saas walaa yaqul yuusan odhanin axadukum midkii yuusan odhanin cabdii addoonkayga wa amatii haddana sayidyadii baa lala hadlaya sayidyahu markaad u yeedhayso addoonkaaga ama la hadlayso ha ku dhihin cabdii wa amatii labadaa kelima ha isticmaalin oo raggiina cabdi ha u isticmaalin haweenkiina amatii ha u isticmaalin maxaa yeelay ilaahay addoommada uu leeyahay baa labadan weerood loo isticmaalaa oo la yidhaahdaa yani cibaad ullahi wa imaa ullahi in halkaa loo daayaa la rabaa maxaad iyagu odhanayaan marka markay addoommadooda la hadlayaan sayidyadu walyaqul ha yidhaahdeen fataaya yani igaarkaydi addoonkaygi maan wa fataati addoontaydi waulaadii adoonkaygii saa ha yidhahdeen saa ay yidhahdeeno saa u isticmaaleen si aan ilaahay addoommadiisu sayidyada taata oo addoommo ah iyaga laftooda ilaahay addoommo u ah inay wax wadaagaan saysan ugu muuqanin macna fiihi masaa'il masaa'il dhowraa ku jirta waxaa kaloo loo daliishada xadiidka loo keena alfaada qaarkeed waxoogaa way kala qallabsan tahay xoogaa way kala qalabsantao alfaadu kala adag adeegsiga xataa binu aadamka dhexdooda adeegsanayaan yaa kala adag markaad markaa addoommadiisa la hadlaysaan ama sayidla la hadlaysaan alfaadu xoogaa yani waxa weeyaan yani uusan qalbigu ka didaynin u isticmaala oo maalan laa yaqul axadukum khabutat nafsi oo kaleeto naftaydii waa xumaatay walyaqul labisat nafsi xadiid bikusaarata salawatullahi waslamu aleyh oo nabiga ka sugan marka erayooyinka kala fiican oo kala wanaagsan marka ha kala doonto ruuxu meesha uu doonayo inuu ka hadlo eray ku wanaagsan iyo jimlo ku wanaagsan midba midda ka wanaagsan tahay ha u qaato saas macnaha waa laga faaidaysan fiihi masaail baabka masaail baa ku jirta alula maslada koowaad waxa weeye annahyu reebitaan can qawlihi ruuxa odhaahdiisa laga reebo loo diido cabdii wa amati inuu dhaho saas ha dhihina athaaniyatu masalada labaad waxa weye laa yaquulu cabdu addoonku ma dhaho rabbii ma dhahayo walaa yuqaalu lahu isagana loo dhihi maayo lagu dhihi maayo afxim rabbaka sayidkaaga qoodi isagana sayidkiisa rabbi lagu tilmaam maayo asagana la odhan maayo marka lala hadlayo cabdi la dhihi maayo ahaaliatu masalada saddexaad waxa weye tacliimu lwali ka hore oo la baro waa sayidka waay sayidka way maanaa ka hore oo la baro qawlu fataat fataaya wa fataati wa ghulaami hadalkaas la baro macna inuu saa yidhaahdo yani fataaye adoonkaygii wa fataaki adoontaydii wa ghulaami adoonkaygii sidaasoo la baro mana araabicatu afraad waxa wey tacliimu haani ka labaad oo la baro oo addoonkii ah qawlahu odhaahdiisaa la barayaa inuu yidhaahdaa la bari sayidii wa mawlaaya saa yidhaahdo alkhaamisatu masalada salaad waxa wey atanbiihu baraarujin lilmuraadi ujeedada laysku baraarujin waxaasoo dhan maxaa looga golleeya saa ha yidhaahdo saasuusan dhihin yani weedha iyo ereyga ha ka wareego oo kaaha ku bedela iyo ujeedada neer ka dambaysa maxay ujeedadu waxa weeye wahuwa muraadkii ujeedada waxa weye taxqiiqu tawxiid tawxiidka in la taxqiijiyo xataa fi lalfaad xataa kelimooyinka lagu hadlayana ha noqotay kelimooyinka lg qalbi wax kale iska badaa ficil wax la sameeyo iska badaa xataa kelimooyinka lagu hadlayaa la diidan yahay in ay ka muuqato kelimooyin ilaahay addoommadiisa wadaagaan macna taasaa xataa la diiday laga dagaalamaya sida macnaha shirkiga looga taxadaray oo loola dagaalamay bay kutusaysaa macnaha ujeeddada dhan laleyahayna taa weeye wallahu aclam wsala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh